alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulina wa xabiibina wa shafiicina muxamed ibnu cabdillaah nabiyu raxmati wa rasuul hidaaya sayidu waladi aadam saaxibu maqaami almaxmuud salawaatu rabbii wa salaamuhu calayhi ma tacaaqaba alleylu waاnnahaar wa calaa aalihi wa saxaabatihi alkiraami albarara uma ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaynu baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu ina waafajiyo sida saxa ah ee sawaabka ah ilahay waxaynu ka baryaynaa inuu qowlka iyo erayga iyo kelmadda aynu caawa insha allah is odhan doonno ka odhanaya iyo ka lagu odhanayaba ilaahay inuu ku anfaco fi alxayaati wa bacda almamaat baan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala ilahay waxaan ka baryayaa an yajcala aqwaalanaa wa afcaalanaa khaalisatan liwajhi اlkariim inahu waliyu dalika waalqaadiru calayh camalka kiisa naafica ah oo ka niyo wanaagsan ka soo fulaan haddii niyo wacan aanu ka soo fulin naafic ma aha kelmaddan maxaynu u doorannay waa su-aal furan maxaynu u doorannay inaynu mowduucan ka hadalno dadka inay ku baraarugaan xidhse xidhkii iyo xisnigii dhufayskii nebigu inoo sameeyey sala allahu calayh waaalih wasalam shayaadiinta inaynu kaga gabbanno oo ka galno oo isaga celinno cadowgaas aynan arkaynin ee isagu ina arkaya waxaa mowduuca ina ku bixiyey arrimo dhowra kow kahratu lmushacwadiin saxaaradii iyo faaliyaashii iyo kuwii kitaabada furayey kitaab furku ma aha qur'aan dee rebig barsanji baa lagu furayaa kitaab furadii kuwii kitaabka furayey kuwii faalka dhigayey kuwii saaxiriinta ahaa kuwii maxaan ku idhaahdaa waxaa ku shaqaysan jiray baa batay markay dacwaddu xoogga lahayd dadka si fiican tawxiidka looga saxay waxaasi daadkaa qaaday ciidday hoos mareen markii dacwaddii laga gaabiyo adduun loo dareeray khuraafiiste oo dhan baa soo kacay dadkii marka bulshada dhexdeedii shaqo xoog lah ka socota oo mushacwadiintii iyo khuraafiistayaashii iyo shayaadiintii ayaa dadka wax u wadwada waaqica bulshada qofka ku dhex noole wax badan buu kala socdaa taasi waa qodobka koowaad oo mowduucan sababtay inaynu wax ka nidhaahno qodobka labaad dacfu dacfuuliimaan dadkiiyo iimaankoodii daciifay oo wax moodaya faaliye iyo foociye fooxiye iyo kitaab fure iyo saaxir inuu waxaysto miskiinkaa liita ee iimaanka la ee adduuniya aakhiraba ilaahay ka fogaaday dad baa u qaba inuu anfac hayo markaasaa kii siyaasiga ahaa kursi u ordayey uu leeyay bal ii fiiri sheekhow loobinka aan ku jiro aan guulaysanaya in kale kii guur raba wuxuu leeyay bal ii fiiri ta igu fiicane ii wanaagsan ka ganacsi raba wuxuu leeyay bal ii rogrog inaan ganacsigan caynkan wax ka helayo kii maxaan ku idhaahdaa haluma jara ma ujeedaa qodobka saddexaad inaynu ka hadalno waxaa kelifay mowduuca kan dacfu liimaan dadka iimaankiisii oo daciifay dadka iimaankiisii baa daciifay markuu iimaanku daciifana wixii daciifiyey baa meesha jira waxaasaa jira dacfuliimaankii wuxuu keenay in la sahashado ama laga tago ama la ilaawo adkaartii qofka muslimka ah noloshiisa oo dhan ku dhisnayd tallaabada kasto aad qaaddo adkaar baa ku dhisan haddaad biyo soo qaado waa bismillaah haddaad liqdo biyihii oo aad cabtid waa alxamdu lilah haddaad masaajidka soo gelaysa waa adkaar haddaad ka baxayso waa adkaar haddaad aqalkaaga gelayso adkaartii noloshoo dhan ku baysgaraysnayd ayaa markuu iimaankii daciifay meeshii buu ka tegey dabeetana shayaadiintii inala socotay baa inagu naxnaxday nin waliba shaydaan isaga ka feedho weyn baa la socda de nin kaa xoog weyn oo adigu aad naaxisay hadduu kula socdo soo ku dilaamin maayo dee cuntadii bisinkii u qaban maysid islaantii bisinka u qaban maysid kulli shay bisinkii loo qaban maayo washaarikum fi اlamwaali wاlawlaadi baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala ma u jeedaa inahaasoo dhan baa meeshii jira waa xoogaysta qofka markuu qofka kale isa salaamaan qaniin baa qof kasta la socda waqayadnaa lahum quranaa rakcaddii dambe waa la socoteen qur-aanka imaamkuuna tujinayay bani aadamkan waxaa ku lamaan shaydaan qof kasta shaydaan baa ku lamaan qof kasta shaydaan baa ku lamaan iyo malag maa minkum min axadin ilaa wa macahu malakun min malakun malaa'igta ka mid ah iyo jinni baa la socda nebigu yuri sal alla alay slam xadiidka muslim fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra markaasaa saxaabadu waxayna adiga rasuulka ilaahay ma kula jiraa haa aniga waa ila jiraa laakiin kaygii ilaahay baa iiga hiiliyey wuu muslimay walaa ya'murunii ilaa bikhayrin khayr waxaan ahayn aniga ima amran buu nebigu yuri sal alla alay slam innaga ka idinla socdo muxuu yahay markaa ajiibu ya jamaaca muxuu yahay waa gaalde soma maa markaa iswaraysataan qofka oo isasalaantaan salaamu calaykum war iska waran sidee tahay labadiinna markaa iswaraysanaysaan labadii idinla kala socdana waa iswaraysanayaan war balka waran ninka maxaad ku haysaa war waa ku baktiyey ninkan adkaar buu igu dilay bisinkii buu igu dilay waxba lama nooli gaajada iyo haddaad i aragto saan u qalale waad yaabaysaa war aniga waa barwaaqaysna ninkan bisin iyo adkaar goormaa ugu dambaysay wax kasta waa la wadaaga aniga aqalka adduunka arrimaha axwaasha kulli waa la wadaagaa war waa dhaantaa buu leeyahy adiga labadiinna iswaraysanaya labadan kalena waa isku maqan yihiin waa iswaraysanayaan ma ujeedaa sidaa awgeed dacfuliimaankii adkaartii baa laga tegay mawduuca saasaa ina ku bixisa waxaa mawduuca ina ku bixiyey inaynu ka hadalno waxaa arrintaa ka dhashay oo natiijo ah dadka qaarkii inay ka cabsanayaan saaxiroolihii iyo jinkii kaas waa saaxiroole marka nagadaa buu ku leeya acuudu billahi min ashaytaan rajiim war nagadaa nagadaa uuna maqlayahay saaxir muxuu la fadhiyaa saxaaradiisu ku fadhiyaay muxuu hayaa iimaanna ma hayo ilaahayna ma yaqaan nin alle ku xidhan cid ka adag ma jirto ka itaal ron dacfi baa ku dhacay in laga cabsado shayaadiintii iyo wixii shayaadiinta ku shaqaysta maadaama adkaartii qawiga qofka ka dhigaysay ay meeshii ka baxdo ka baxday isagoo haddana maca dacfi kaydihi ninkaasaa looga baqayo waxba lama joogo haddana inna kayda shayطaani kaana daciifa dhagartiisa inle waa cadow cadowgaagii waxba haddana lama joogaa ilahay ku yidhi subxaana wa tacaala waxba lama joogaa lagu yidhi mawduuca inaynu ka hadalna waxaa kalifi dadkiioo adduunyo lagu dareeriyey adduun baa la caydhinayaa waagii hore qofka kitaabkii markuu tukado salaadda jeebkiisii waxaa ka soo dhici jiray kitaab adkaara iyo kalkulator iyo mobilaa soo daadanaya hadda adkaartii waa horaa laga tegey ma marka dadkiioo adduunyo un eryaya oo u qaatay diintii iyo tadayunkii iyo cibaadadii qur akhriskii wardigii tasbiixdii qiyaamuleylkii khayraadkii dib u dhac baa loo qaatay nin waliba waa ordaya ma taasi waxay keentay marka dee in cadowgii shayطaan ahaa saaxo weyn loo fiiriy arintaasi marka waxay keenaysaa in dadka la baraarujiyo qofka mu'minkaay marna wuu habacsan yahay oo xoogaa nashaad ma leh marna waa dardar fiican buu ku jiraa waa dacfiga insaaniga bini aadamka ku jira inaynu baraarujinno saasaa keentay muhiimaddu waxa weeye wadakir fa ina dikraa tanfacu اlmu'miniin waani waanadu waxay wax taraysaa qofka muminka ah muminka miyirka qaba bay waanadu wax taraysaa oo iimaankiisa kobcinaysaa saasaa horta mowduuca keentay inuu ka hadalno waxaa gundhig inoo ku ah mowduuceenna aayad fii suurati faatir allah uu yidhi jalla wacalaa ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala xog rasmiya baa ilaahay ku siinaya xogta yaa ku siinaya kuturakuteen ma aha caalimu اlghaybi waاshahaada maaliku اlmulki du ljalaali wاlikraam rabu الsamaawaati wاlأrض baa xogta ku siinaya ilaahay muxuu ku leeyahy subxaanah waa allihii sifaadkaa lahaa inna ashayطaana lakum caduwun war shaydaanku cadow buu idin yahay dadiihu labadiinna alla idin abuurtay hadda la soco shayddaanku cadow buu idin yahay ay cadow ka dhigta wuxuu shayddaanku ugu yeedhayaa intii isaga raacda oo ciidankiisa ah oo uu doonayo berrito inuu naarta la galo keligii inuu galo dee dooni maayo kuwaa uu doonaya berri naarta inuu la galo wuxuu ugu yeedhayaa naarta saciira baa rabbiga yidhi subxaanahu wa tacaala ibnu kaiir tafsiirkiisa dalabada waxaan ku boorin lahaa dib ugu noqda aayadda markuu fasiraya ibnu kaiir tafsiirkiisa cadiimka tafsiir qur'aan alkariim cadiim wuxuu leeyay ibnu kaiir calayhi raxmat ullah isagoo aayadda ka warramaya markii uu aayadda keenay wuxuu yidhi nas'alu اllaha alcadiima alqawiya alcasiiz an yajcalanaa acdaaءa الshayطaan wa an yarzuqanaa itibaaca kitaabihi والاقتفاء بطريق رسوله إنه على ما يشاء قدير وفي الإجابة جدير annagana waxaanu leenahay allaahuma aamiin ibnu kaiir waa ducaynaya markuu aayadda tafsiirkeeda keenay wuxuu leeyahy ibnu kaiir calayh raxmat ullaah waxaan weyddiisanayaa allaha cadiimka ah ee awoodda weyn leh ee cid walba ka adag inuu ilaahay cadowgeenna na tuso shaydaanka ah. ma aragno cadowga innagu inuu cadow inoo yahay yacni uma qabno inuu cadow inoo yahay inaynu arrintaa faahanno oo qaadanno oo cadowgeenna ildheeraada u yeedhanno inuu ilaahay nagu arsaaqo baan weyddiisanayaa kitaabkiisa inaannu raacno saanu cadowga uga adkaanno sunnaha rasuulkana sala allahu calayh waalih wasalam dariiqadiisii aanu raacno innahu calaa maa yashaa'u qadiir ilaahay waxa uu doono axad awoodo weeye subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala wa fi lijaabati jadiirun inuu addoonkiisa ajiibana oo alle mudan alle subxaanahu wa tacaala allahuma aamiin baynu leenahay scaynkaama allahuma aamiin ayaynu leenahay ducadaa sheekhu uu inoo duceeyey alle qur-aanka wuxuu kaga warramay afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaaa min duuni wahum lakum caduwun bi'sa lilaalimiina badala war shaytaan iyo carruurtiisa ma waxaad ka dhiganaysaan kuwo idin maamula oo xigto idin ah miyaad ka dhiganaysaan baa ilaahay leeyahi subxaanahu wa tacaala alimaamu shacbi nin caalimoo taabiciyuu ahaa baa waxaa la su'aaloo la weydiiyey imaamu shacbiyow hal lilibliisi zawja ibliisku islaan ma leeyahay oo xaas ma leeyahay wuxuu yidhi daaka cursun lam ashhadhu arooska anigu ma joogin buu yidhi arooskaas ibliis islaan ku guursanayey ma joogin laakiin qur-aanku wuxuu sheegay inuu awlaad leeyahy mar haddii awlaad la sheegana islaanina meesha waa joogtaade kutubu tafaasiir israa'iiliyaad bay sheegaan qaarkood shuruuxna markay soo aroorinayaan wax nas ku soo arooray ma jiro qur-aan iyo xadiida waxay sheegaan shayطaanku labadiisa bawdiyood ama labadiisa lugood ama labadiisa cajir soomaalida sida u kala taqaan luqadeeda midna dakarkii baa ku yaallay dhaheen midna farjigii baa ku yaalla mar kastoo uu saa isugu dhufto oo isgalaanba ukumaha ka daadanaya bay yidhaahdeen markaasaa ukumahaasi dildilaacayaanoo owlaadi ka soo daadanaysaa laakiin wax nasahoo sariixoo sheegay ama saxiix ah ma jiro waa qisas israa'iiliyaad ah fii bacdi kutubi tafaasiir inaad ku aragtid waa dhici kartaa ibliisku iyo shayaankaynu ka hadlayno weli muqadamadii baan ku jiraa ma malaa'igta ma ka mid yahay ka mid ma aha laba sababoodba kaga mid ma aha waa sababta koowaadee abuurkoodu isku mid ma aha khuliqat almalaa'ikatu min nuurin wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar xadiis saxiixa wey malaa'igta waxaa laga abuuray nuur baa ilaahay yidhi rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh jinkana dabka ololkiisa laga abuuray baa ilahay yidhi subxaana rasuulku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh arinta labaad waxa weeyaan ilaahay malaa'igtu ma caasiso laakiin isagu ilaahay buu caasiyey allah qur-aan kaga warramay subxaanahu wa tacaala laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun arrinta xigtaynu taabanayna waxa weeye muxuu yahay farqiga u dhexeeya jin iyo shayطaan iyo ibliis ibliis min ablasa bay eraygu ka yimid luqada carabiga asalkeeda waxaa la yidhaahdaa iyo yasigaa la yidhahda magaceeda waa kii ilaahay ka quustay ibliis waa odaygii waxaani ka soo farcameen shayaaiintuna ibliis jinkuu ka yahay oo kaana min aljinni fii suurati اlkahfi fafasaqa can amri rabbihi jinkuu ka yahay ibliisku jin ka soo jeedaa laakiin waa nin baloobay ee qaadatay shaydaankuna waa kuwa ciyaala suuqa ah ee mufsidiinta ah ee daalimiinta ah, oo jinka ka ah innaga hadda bani aadamkeenna kuwa ciyaala suuqaasoo ciyaala suuqiyo mooryaan lama dhaho ciyaala suuq weeye waa mooryaanso lama dhaho maxaa magacan gaarkaa ah siiyey dhaqankoodaa ay ku dhaqmeen qaab dhaqankoodaa sidaan u xun taasaa marka la yidhaahdaa qur ereygan jinni wuxuu ka soo jeedaa maadada luqada carabeed asalka laga dhalaaliyey ereyga kan waxaa la yidhaahdaa maa khafya wastatara wixii qarsoon ee aan muuqanayn la arkin baa la yidhaahdaa qofka waala majnuun baa la yidhahda majnuun maxaa majnuun loogu bixiyey laakiin caqligii baa dee qarsoon caqli ma jiro ilmaha yaree caloosha ku jira maxaa la yidhaahdaa jiniin urjiifka ah ee caloosha ku jira waata alle ka warramayay subxaanahu wa tacaala waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum maraad ahaydeen uurjiif uurka hooyadiin ku jira buu allah iley subxaana wa tacaala jinka saasoo kale isaguna waxaa waa wax qarsoon oo aynan inagu arkaynin sidaasaa jinni loo yidhi alle waatuu leeyahy subxaanah aftaraa cala allaahi kadiban am bihi jinnatun waali baa loo jeedaa marka qofka waalan jinuun majnuun waa inaga nidhaahna marka waxaa loogu waxaa looga wadaa micnaheedu waxa weeye ikhtafaa wastatara baa asalka jinku waa saas innagu ma arkan ma aragno jinka laakiin isagu wuuna arkaa maxaa u deliila innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xayu laa tarawnahum isaga iyo colkiisa iyo reerkiisa iyo qabiilkiisu jinku waa idin arkaa laakiin idinku ma arkaysaan haddana cadowba waxaan ku yahay belada ah oo maaragtay ku raadcaysanaya waxay yidhaahdaan sida ay sheegaan culimmadu siyaabaa jirta lagu arko siyaabahaas waxaa ka mid inuu tashakul sameeyo waxaa ilaahay u sahlay inuu isbedbedeli karo mar dameer buu iska dhigi muuqaalkiisa mar wuxuu iska dhigi ay madow mar bisad madow mar maase cagalay buu iska dhigi ama baashan soomaalidu cashobarida tiraado buu iska dhigi ma og tahay marba si uusu tashakulayaa tashakulkaas wuu samayn karaa markuu istashakula waa la arki karaa waxa kale oo la arki karaa kuwa la shaqaysta caalamuljinni kuwa la shaqaysta ee shayaaiinta ah waxaa farsamada yaqaana ee wax la qaybsada ee ku adeegta iyaguna waxa weeyaan waa dhici kartaa isagoo isqaabqaabeeyey inay arki karaan waxaa jira kitaaba manaan akhriyey oo la yidhaahdo xiwaaru maca suxufiyin walba waxaa jinniyin baa jiray risaalo kooban oo nin suxufiyo muslima ah ayaa qoray uu leeyahay markaa wuu ka sheekaynayaa jinka iyo qaabku u abuuran yahay muuqaalkiisa oo qof aan darisn ahayn baa xanuun qabtay dabeetana anaa la igu yeedhay aniguun suxufi baan ahaa qur-aan baan ku akhriyey jin ba igala hadlay waa muslimay wuu tegey wuu soo noqday waa iswaraysannay waxaan ka waraystay buu leeyahay jinku sidee u egyahay wallahu aclam kitaabkaasna markaa akhriyo waa risaalo waa la helayaa xiwaar maca suxufiy xiwaar suxufi iyo jinni dhex maray baa magaceeda la yidhahda wuxuu leeyahay jinku indhihiisu inagu saasay u jeexan yihiin soo maa saasay u jeexan yihiin isaga buu leeyahay walla cilmu cinda allah laftaa suxulku way dheer tahay oo laf dheer baa halkaa u taagan waxyaaba tilmaamo caynkaas oo hariib uu sheegayaa laakiin innaga hadda wax badanba jin siduu u eegaya wax badan in kama khuseeyaanba dee shuqul iskuma lihin isku baab ma nihin bani aadamkaa karaamada le baynu nahay sidaa awgeed waxaa u baahan nahay mararka qaarkood qur-aanka kariimka ah wuxuu tilmaamaa iyadoo shaytaan la cabirayo ba ilaahay tilmaamay ibliis oo shayطaan laga cabirayo ba qur-aanku ilaahay kaga warramay faأzallahuma الشhayطaanu canha faأkhrajahumaa mima kaana fiihi shayطaan meesha ereygaas ibliis baa loo jeedaa oo aabbaheen iyo hooyadeen xawaa iyo aadam waa ka weydaariyey jannadii inay ka soo baxaan waxaa qur-aanku sheegay bani aadamka iyo jinkuba labaduba inay leeyihiin shayaaiin baa qur-aanku sheegay ilaahay ka warramay subxaanaه wa وkadlika jacalna لkuli نabiyi caduwa شhayaaطiina الإnsi والجini yuuxii bacduهum إilىa bacضi zukrufa اlqowli غuruura alla wuxuu sheegayaa insaankuna shayaaطiin buu leeyahy bani aadamkuna shayطaan buu leeyahy oo labada kee daran ka bani aadamkaa daran ka shayطaanka markaad tidhaahdo acuudu biاllaahi min الشhayطaan الrajiim inaad dee weydaa dhici karta wuxuu kugu wadwaday laakiin bal kan inkaarta qabee kula taagan toban jeer haddaad shaydaanka iska naarto de waa isagiiyo biyo ismarinoo halkan taagan iska kaxayn kari maysid inaad sidaa awgeed qofku markuu macaasiyi xumo ka soo baxo saaxiibbadii hore ee shayaaiintaha inuu ka baxaa fiican oo baabkoodii cilaaqadooda uu jaro nebigu sala allahu calayh waali wasalam aad iyo aad buu inuu ku dadaalay in shaydaanka cadowga aynu ka badbaadno ilaahayna si fiican u caabudno caqiidadu inoo toosto diintaynu fiicnaato adduunyadeennu ay inoo hagaagto nebigu aad buu ina kala dardaarmay nebigu wuxuu yidhi xadiidka saxiixa ah fii musnad imaamu axmed asheekhu albani xasan ka dhigay ina ashayطaana qaala shayطaan wuxuu yidhi wacizataka yaa rabbi rabbiyow cisadaadan ku dhaartay la abraxu aqwi cibaadak ka zuuli maayo addoommahaaga inaan baadiyaynayo maa maadaamat arwaaxuhum fii ajsaadihim inta naftu ku jirto inta naftu jidhkooda ku jirto ka zuuli maayo faqaala rab alle wuxuu yidhi subxaanah isagoo u wa shayaankii wa wajalaali cizadayda iyo weyninkaygaan ku dhaarte laa azaalu akfiru lahum ma stakfaruunii allahu akbar ka zuuli maaya aniguna inaan saamaxayo u dembi dhaafayo intay dembi dhaaf i weydiisanayaan mar kastoo aad dee weydaariso waddadii wacnayd waxa weeyaan anigana dembigoodaan dhaafaya markay toobad keenaan sidaa awgeed duruqda ugu wanaagsan ee shaydaanka la ysaga badbaadiyo ayaa aynu ka hadli doonnaa qayb ka mid ah kow waxaa asal ah qofku shaydaanka iyo jinka kaga badbaadi karaa xisnu tawxiid dhufayska tawxiidka inaad geshid qof caqiidadiisu saxan tahay qof caqiidadiisu saxan tahay inaad noqotid ma ogtaha laakiin haddaad noqotid qof caqiidadu ka xunta oo gebigaagaba riyo iyo sheeko lagu maamulo xalay waan riyooday waxaan kuugu riyooday kunyaasin in lagugu akhriyo bal xaggee diinta kunyaasin kaga qoranta kunyaas iyaa arin kara kunyaas in lagu akriya ku riyooda kursiga waa helaysaa kursiga waad helaysaa maalin baa dhowr jeer wuxuu igu yidhi warniyo waa ku doonayaa sheekh inaan wax ku weydiiyaan rabaa maantii dambaan ku yidhi wareedhe maalin walba waxaad tidhahdaa waa ku doonayaaye war bal kaale maanta ii sheeg waxaad doonayso suuqaan isku aragnayo dabeetana keriyon buu ku shaqaystaayo meel baanu istaagnay wuxuu yidhi sheekhu waxaan rabaa soo nin wadaada ma tiid haye balwad baan ku yidhi islaamsoo dohdeeya baa igu taagane fariisin iiga akhri buu yidhi fariisin war anigu fariisintii ma aqaane waa maxay fadhiisintu sidee wadaad u tahay dad fadhiisinkaba aqoon islaanta waa igu kacsantay iga fadhiisi buu yidhi wadaadoo dhan moogtahay halkaa waa arrinta igu kaliftay kelimaadkan inaan galo siini meesha arrintu marayso in adiga lagugula soo doontay noqotay bahashi ma ujeedaa waroo islaanta soo dohdaa hafalin baan ku yidhi bay ku siistay inkaar baa qabtaay islaanta hafalina iska afgaro ama duunyay doonaysaa ama xaajay doonaysa adaanta la xaajayso iskana astur islaanta haddaad yuururi soo fadhiisiso sodohda ay yuururto soo mushkila adduunkaa ma marka waa mushkila cadiima sidaa awgeed ba qofku muslimka ahi xisnu tawxiid tawxiidka inaad geshid markaasaa nebigu wuxu ley sal alay man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fi lyowmi ata mara kelmaddaa qofka yidhaahda maalintii boqol jeer kaanat lahu cashru cadlu cashir riqaab toban addoon isagoo xoreeyey buu la mid yahay wa kutibat lahu miatu xasana boqol xasanaadna waa loo qoraya wa muxiyat canhu miatu sayia miatu sayi'a boqol dembina waa laga tirtiraya wa kaanat lahu xirzan min ashayaani yowmahu maalinkiisaasna shaydaanka xijaab buu kaga jiraa buu nebigu yiri sal alla alay wasalam walam yaati axadu afdala mima ja'a bih ilaa axadu camila akara min dalik qof ka fadli badan ka ajar badan iman maayo qof la yimi wixii isaga uu la wax ka badan mooyaane waa adkaar intaa ka badan de adkaar intan ka badan oo kale qof ku daray dee ziyaaduu wataa soo oo markaa boqol jeer subxaan allah waa bixamdii ku daray boqol jeer astaqfirullah wa atuubu ilayhi buu ku daray sidaa awgeed baa nebigu sal allahu alay wasalam fi sabaaxi walmasaa'i kama tegi jirin saddex boqolaad inuu akhriyo boqol jeer laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqol jeer subxaana allahi wabixamdih boqol jeer astakfiru allaha wa atuubu ilayh saddexdaa nebigu boqolaad kama tegi jirin calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxu uri sal alay slam bani aadamka haddii caqiidadu ka xumaato si ugu ciyaaray ya'ti shayطaanu axadakum qofkiin shaydaanka wuu u imanayaa qalbigu kala hadlaya fayaquulu man khalaqa kada waxaa yaa abuuray cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray buuraha yaa abuuray waddu aduu kuu soo warwareegaya si uu soo socdo wuxuu ka odhanayaa xataa yaquul man khalaqa rabbak horta rabbiga yaa abuuray rabbigan aad leedahay wax kasta isagaa abuuray isaga laftiisa yaa abuuray faidaa balagahu halkaa hadduu shaydaanku gaaro warxuma tashiilkiisa uu kugu wado falyastacid billahi walyantahi qofku ilaahay ha magan galo ha ka joogsado markaa arrintaa ha ka joogsato arrintaasi marka dhallinyarada hadda u badantah khaasatan daraasaadka dhigta maadiga ah diintana aan waxba ka aqoonin qofka waxaa la rabaa maadiga iyo diinta inuu isku wado haddii kale waa qalalaysaa diintaadii kama qatanaan kartid ma ujeedaa maadiga iyo diiniga isku wad maadigaagana baro diintana baro waaad waxaad noqonaysaa marka qof isu dheelitiran oo baalansigiisu fiican yahay baad noqonaysaa haddii kale dee xaalkaagu ma fiicnaanayo aqoon-yahan wacan ma noqonaysid waxaa labaad xisnu did alwaswasa xisniga waswaaska dhufays laga galaa jira dadka shayaan waxaa jira nebigu magaciisa si gaara u sheegay shaydaanka magaciisa waxaa la yidhaahdaa khinzab khada waa kordhigi karta xagga shaklinta khinzab khanzab khunzab inta waa ku bannaantay icraab ahaan shayddaankaasaa la yidhaahda shayddaankaasi ibliiska wuxuu u qaabilsan yahay dadka inuu cibaadada ka waswaasiyo soo maydinaan arag tusaalaha wax lagu fahmaaye dad salaada intay xidhaan maantuna allah allaahu akbar allah allahu akbartu u dhex fadhiyaa maantoo dhan kuma xidhna kuma xidhnuu leey wuu ku celcelin wuu ku celcelin markuu xidho bismi llah u dhex fadhiisanaya haddana bismi illah bes maantao dhan ba'daasu u tumayo oo u tumayo baa salaaddii rakcaddii kuwaad tagaysaa hadduu ka gudbo adxyaadka u fadhiya ata ata atahiyatu ataqaasuu u leeyahay salaaddii waa ka tegeysaa qaar wuxuu u fadhiyaa weysada buu u fadhiyaa maantoo dhan weysadu ku noqnoqonaya markuu dhammeeyo kule gacantan ma dhaqin waa ku celinaya qaar wuxuu u dhex fadhiyaa istijada markuu suuliga galo istijado soo baxo ba wuxuu leey qoyaanka inta kaaga yaala maaragtaa kaadi baa kugu dulduusha wuu noqon maantoo dhan suuliga ka dhammaan maayo aakhirka qofkaas wuu waalanaya si waswaaska looga baxo nebigu wuxu yidhi sal alla alay wasalam qofkiin marka uu istinjoodo oo kaadiyo gacantiisa biyo ha ku shubo farjigiisii shab ha ku siiyo biyihii ha ka socdo micnaheedu waa maxay hadhow markaa soo baxda hadduu ku dhaho shaydaankii waxaan kaa qoqoyeen or waa beentas anigi biyaha ku shubaad leedahay meesha waa beentas anigi biyaha ku shuba meesha qofka waswaaska waa dawo nebigaa inoo sheegay fiiri salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii waswaaskaasi jiro markaa istinjada dhammayso gacanta biyihii ku shub saa ku dheh hadhow hadduu soo baxo warwarkan manaab isku shubay biyahe waa dhammaatay waxaas marka nebigu waa ka waran nin saxaabiya u yimid xadiidkan cumaan ibn abilcaas fii saxiixi muslim yaa rasuula allahi ina ashayطaana qad xaala baynii wa bayna salaatii ilahu ninkii rasuulka ilaahay ninkii shayaan ahaa aniga iyo salaadaydiiba ku dhex jira naftii buu ii keenay waa dhibana wa qiraa'atii iyo waxaan akhrinayay yalbasuhaa calaya waa isaga kay dardaraya dardari isaga kay dardaraya waa rafaadsanaya rasuulka ilaahayo faqala rasulku uri sal lla alay slm daka shayطaanu yuqaalu lahu khunzab waa shayطaan khunzab la yidhahdo magaciisu nabigu inoo sheegaya fiir sal اllah alيه ali wasalam faidaa axsastahu haddaad dareento fatacawad biاllaahi minhu ilaahay ka magan gal subxaanaه wa tacala acuudu biاllahi min الshayطan rajiim dheh wadful can yasaarika bidixdaadana u tuf alaaan saddex jeer dheh maxaa bidixda utuf loo yidhi oo midigta utuf loo ohan waayo micnaha ku jira bidixda wadnahaa ku jira wadnahuna waa aqalku shaydaanku ka soo galo qofka waswaaska ka soo geliya waa qalbigii halkuu ku jira shaaficiyadu waa kuwa yidhahda salaadda marka la xidho qofku labadiisa gacmood wadnaha ha saaro culayska miisaanka ah waswaaskaa ku ba-ay dhaha shaaficiyadu soo maadan garan marka halkan bidixda isagii baa kaa soo gelay oo meeshuu kaa soo afuufayo weeye saddex jeer marka haddii aad dad la tukanaysid dee candhuufo weyn bash ha ku siinin dadka was dilaysaane si yaroo kooban uma sida markaa qof quraan lagu tufayo kale ma aragta haddee ninkii soo dhuundhuumanayee rabe inuu ku qaso saddex jeer haddaa tuf tuf indhaha kaga tufto dee nin indhaha lagaga tufay orod baa u yaal bay dhaha soomaalidu waad ordi uun soo ma aha war ma jiro marka taasina waa in lagu baraarugo oo laga diyaargaroobo ilaahay wuxuu yidhi wa imaa yansaqannaka hadduu ku asiibo oo ku waswaasiiyo min ashayaani nasqun shayaanka xaggiisa nasqun ay naasiqun mid wax waswaasiya ereyga nasqiga aslu lugaha marka xagga bani aadamka la eego waxaa la yidhaahdaa adnaa xaraka xarakada ugu yar ee bani aadam ku waswaasi karaa la yidhahdaa xagga bani aadamka xagga shaydaanka marka la eegana adnaa waswasa baa la yidhaahdaa waswaaska ugu yar haddii aad waswaasto fastacid biاllaah ilaahay magangal oo adkaarta akhriso innahu samiicun caliim alle waa ku maqlaya subxaana waana ku ogyahy mar kale alla wuxuu leeya waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaiin waxaad tidhaahdaa ilaahayow shayaaiinta waswaaskoodaan kaa magan galay wacuudu bika rabbi an yaxduruun rabbiyow inay shayaaiin igu soo ayaan kaa magan galay sidaa dhe buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu nebigu wuxu uhi sal alla lay slam idaa shaka axadukum fii salaati qofkiin hadduu salaaddiisa ka shakiyo falam yadri kam sallaa uu garan waayo intuu tukaday alaaan ama arbacan saddex mise afar falyaraxi shaka shakiga ha iska tuuro walyubni calaa ma stayqana inta uu hubo waxa ku dhiso uma yasjud sajdatayni qabla an yusalim laba sujuud ha sujuudo intaanu salaama naqsan fain kaana sallaa hamsan hadduu shan tukaday shafacna lahu salaatah salaadiisiibay isu dheelitiraysa shafci ka dhigaysa wain kaana sallaa itmaaman liarbacin haddii uu tukaday dhammaystir afarna kaanataa tarkiiman lishayaan waxay noqonaysaa markaasi shayaan mid lagu sanduleeyey bay noqonaysaa xisniga saddexaad xisnun cinda nowm markaad seexanaysid xisni baad u baahanta aad geshid waa aayatulkursida aayatulkursidaa qofka akhriya wuxuu nebigu yidhi man qara'ahaa idaa awaa ilaa firaashihi qofka akhriya markuu meeshii uu seexan lahaa yimaado lam yazal calayhi min allaahi xaafid ilaahay xaggiisa waa laga ilaalinaya walaa yaqrubuhu shayaan shaydaan usoo dhowaan maayo buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam ka xiga waa cinda alfasac waa xisnun cinda alfasac qofku markuu hurdada ka salalo oo qarwo oo hurdadiisi qarow iyo salal iyo waxay ku jiraan haddii citaa caruurtu ay sasto xisni baa nebigu inoo sameeyey wuxuu nebigu sal alla alay wasalam dadka beri jiray erayada acuudu bikalimaati illaahi taama min qadabihi wa ciqaabih wa shari cibaadih wa min hamazaati ashayaaiini wa an yaxduruun ducadaasaa ilmihii loo akhrinaya hadday gabar tahay acuuduki hadduu wiil yahay acuuduka aanu akhrin karayn haddii adiga aad tahayna waad ilaahay kelimaadkiisa taamkaan magan gelayaa cadhadiisa iyo addoomihiisa sharkooda shaydaanka waswaaskiisa shayaadiin inay igu soo xaadirto buu nebigu yidhi salawatu wasalaamu calayhi abu daawud baa soo saaray waa saxiix waxaa ka mid a xisnun cinda ru'ya almakruuha qofku marka uu riyo uu ka necab yahay uu arko marmar baa shaydaan kugu ciyaaraya riyadu waa mid run ah iyo mid maanta wixii aad ka shaqaynayso aad caawa ku riyootid iyo mid shaydaanku kugu ciyaarayo isagoo lagu caydhsanayo adigoo meela ka dhacaya adigoo bahala ku bajinayaan iyo wixii la mid ah idaa ra'aa axadukum aru'ya yakrahuhaa haddii qofkii inuu arko riyo uu dhibsado falyabsuq can yasaarih bidixdiisa candhuufaha isaga tufo walyatacawad billaahi min ashayطaani ثalaaثa saddex jeer ilaahay shaydaanka ha ka magan galo wayataxawal can janbihi dhinaciisii ha iska rogo alladii kaana calayhi uu maaragtay u hurday buu nebigu yidhi sal اlla alيه wasalam rasuulku mar kale wuxuu inoo sheegay riyadii buu inoo faalaynaya alru'ya min allah alru'ya min allah riyada wanaagsan alle xaggii bay ka ahaatay waalxulmu min ashayطaan qarowga iyo dhadhabka iyo salalka shaydaan xaggii buu ka ahaaday faidaa ra'aa axadukum shay-an yakrahu qofkiin hadduu arko wuxuu dhibsado falyanfus can yasaarihi ثalaaثa maraat saddex jeer bidixda ha u tufo candhuuf uma liyatacawad min shariha sharkeeda ilaahay ha ka magan galo fainahaa laa taduruhu ma dhibaysa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin haddaad subaxi markaa maqaaxida lasoo fadhiisto ee shaaha iyo lacuna alcabaya aad tidhaahdo war xale waxaan kuriyaada anoo baabuuru jiiray xale waxaan kuriyaada anoo bahali caydsanayo maxaad uga sheekayn marka shaydaankii waa kugu quslayaa waa nin intuu ku dhirbaaxay alleda war halkan nid baa dhirbaaxay hadda nimayo maxaan sameeyaa kugu qoslayaa sooma hade xale dhan buu kugu ciyaarayay marka haddaad ka sheekaysid wuuba rabaaba caawana wuu kuu kordhinayaa si aad beri sheekada u badiso habeen dambe wuu kuu kordhina habeenka dambe hurdada waad ka waalanba habeenka shanaadna waad waalanba caadi baad u waalan ila shan habeen seexan soo waalan maayo dee maqaaxi buu kaa lagu arki maayo meelaad martay waa inaad marka ka magan gashaa ilaahay subxaana wa waxaa ka mid ah xirzun cinda alistayqaad qofku markuu hurdada ka tooso waxaad u baahantahay xirsi xir baad u baahantay nebigu sal ala slm muxuu ahaa ida stayqada axadukum min manaamih wuxuu yidhi hadduu qofkiin hurdada ka tooso fatawada'a uu weysaysto falyastanfir alaaثa saddex jeer fiif ha iska yidhaahdo biyaha markuu weysada raacinayo fa ina shayطaana yabiitu calىa khayaashiimi shaydaanku halkaa sanqaroorka ah buu seexdaa waxay leeyihin culimmadu si ibnu qayim oo kale tacliiqaadkiisa uu ku leeyahay abu daa'uudka wuxuu leeyahay ibnu qayim meeshan sanka ah sideedaba shayaaiintu waa khabiid waa dad khabiid ah shaydaanku waa khabiid khabiidkuna meel khabiidana wuu degaa halkan marka duufka iyo qashinkii duufka soo raacay iyo maanta dhan boorka sanka wixii gelayay halkan marka waa meesha ugu uskagsan jidhka intiisa kale waa nadiif ma gelayo halkaasuu dhex jiifanaya marka duufka iyo qashinka iyo beladaas buu dhex joogaa markaad marka weysaysato oo si fiican biyaha weysada intaa u raaciso fiif isagoo hurdo duuduuban bannaanka kusoo dhacee moogtahay dee adoo hadda hurdo biyo lagugu shubay ka war soo boodi mayse haddaada carriba nasiib baad leedahay biyo ku saydha buu nebigu ley salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xisnun lixalli caqdi الshayطaani cinda الnowm shayطaanku qofku markuu seexanayo baabuurta in la warsheeleeyo maaragta marka rararayo xadhig baa lagu xidhaa mogta warsheelle iyo waxbaa la yidhahdaa habeenkii markaa seexanayso wuu ku warsheeleynaya sariirtuu kugu xidhay ama firaashka adi ma dareemaysid laakiin hadhow kugu soo baxaysa arrinta nebigu wuxu yidhi sal alla alay aslam yacqidu shayطaanu calaa ra'si axadikum qofkiin marka uu jiifsado idaa huwa naam markuu seexdo shaydaanku halkaa jeegada ah hadda cilmulxadiidka waxaa la ogaaday halkan shaydaanku wuu xidhaa marka la leeyahay halkan maskaxdii baa ku jirta meesha qofku ka toosayo kana seexanaya weeye bartii buu xidhayaa marka wuu xidhi shaydaanku saddex guntimood buu ku xidhi guntin walba korkeeda wuxuu ku akrinaya oo saarayaa habeen dheer baa kuu dhiman iska seexo salaad subax ma dhowa habeenkii haddaad tahajud u kici lahayd war ma dhowe iska seexo haddaadba seexatee saacadda inaad eegta xataa kuuma ogola wuu ku seexin faydastayqada markuu qofku tooso acuudu biاllaahi min ashayطan rajiim yidha oo ilaahay xuso alxamdu lilah aladii axyaana bacdamaa amaatana uu yidhaahdo hal xarig baa furmay hadduu weysaysto xarig kalaa furmay hadduu salaad isu taago xarig kala fumo fa asbaxa nashiiطan طayiba nafsi subaxii isagoo firfircoon oo wanaagsan ayuu toosayaa haddii kale subaxii wuxuu toosaya isagoo warnio surkaa muruq iga galayoo barkintaan ka dhacaan xal u malaynaya gacantaasaan tabcaan xale keen miyaan barkaday meel ka dhacday waa nin xalay intuu shaydaan qaaday xarig ku kala gooyey gebigiisii ma noola markaa subaxii ula warri xalay anuu caafimaad qabaan seexdayoo dhabarkaasaa lii kala gooy lugtaasan tabcaanka surkaa xagga maba eegi karoo muruq baa iiga jira de nin baa nin baad baabkiisii gashay haddaa iska dhicin weyda uu kugu ciyaari soo maaha taasaa marka nebigu ka warramaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi adkaarta ha ka tegina habeenkii markaa seexanaysaan xisnun qur'aan qur'aaniya min ashayطaan qur'aanka waa xisni laga galo shayطaanka nebigu wuxu yuri sal lla alay slam man qara'a biاlaayatayni min aakhiri suurati اlbaqara laba aayadoo suurat lbaqara ka mida qofka akhriya fii laylatin habeen kafataahu waa ku filan yihiin muttafaqun calayh shuraaxu lxadiid waxay min qiyaami leyl qiyaam leyl waa kaga filan yihiin kafataahu min ashayaan shayaan waa kaga filan yihiin min alaafaati waasuu aafaadka iyo xumaanta habeenkaa waa kaga filan ilahay waa ka dhowraya qur-aanka akhrintiisa waa la mid rasuulku abidar xadiidka saxiixa ah muxuu ku yidhi ii dardaaran markuu yidhi uusiika bitaqwa allah ilaahay cabsigiisaan kuu dardaarmayaa subxaanahu wa tacaala qultu fi اlmri kulih qultu yaa rasuula اllah markaasaan waxaan idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow ii ziyaadi calayka bitilaawati اlqur'aani wadikri اllaah ogow abudaryow qur-aanka akhrintiisa ogow qur-aanka aada u akhri dikriga iyo adkaartana badso buu nebigu uri sal lay slam fainahu nuurun laka fi اlardi wadukrun laka fi الsamaa allahu akbar nuur bay kuu tahay adduunyada ilaahay ku saarayo ku siinayo qalbiga laguu gelinayo muuqaalkaaga iyo korkaaga ka muuqanaya nuurbaa kaa muuqanaya aakhiro ilaahay agtiina subxaanahu wa tacaala samada waxaa kuu yaalla kayd wanaagsan oo arrintaasu nebigu uri sal la alay slam in la akhriyaa la rabaa oo qofka ku dadaalo maalintii jus laba waxaad akhrin kartid nebigu wuxu uri sal la alay wasalam ina shayin sinaama shay kasta kurus buu wa sinaamu lqur'aani suurat lbaqara qur-aanka kuruskiisa iyo baarka u sarreeya waa suuraة اbaqara waina الshayطaana إidaa samica suuraة اlbaqara hadduu shaydaanku maqlo suuraة اlbaqara tuqra'u la akhrinayo kharaja min albayt اladii yuqra'u fiihi suuraة اlbaqara guriga suuraةulbaqara lagu akriyo waa ka fiigayaa nebigu sal اla ali waslm buu yidhi marka guryihiinna ku akhriya haddaydiinan afka ka akhrinayna cajaladaha iska jiro oo moobeelada ku jiro oo iska la heli kare eh ha la daarto wa kaana sal alla alيh wasalam yatacawadu min cayni اljaan nebigu ilaahay buu ka migan geli jiray shaydaanka ishiisa uma acyuna اljin jinka ishiisna ilahay buu ka migan geli jiray markii ay soo degtay qul acuudu birabi falaq iyo qul acuudu birabi اnnaas iyo qul acuudu qul huwa allahu axad wuu iska daayoo saddexdaasuu nebigu akhrin jiray suuradood saddex qul walle saddex baralaq saddex barabinaas subixii iyo galabtii buu nebigu akhrin jiray tirmidi baa soo saar ibnu maaja waa xadiis saxiix xisnun fii ruqyati jibriil calayhi اsalaam xisnun fii ruqyati jibriil calayhi salaam qofku markuu xanuunsado ruqyaa jirta uu nebigu sheegay sal alla alay wasalam qofku xanuunsado saaxir baa loo tigi faaliyaa loo tigi markaasuu ceesaan cad ha la wan ha qalo beriis cad ha kariyo waa kanaa dhiiggiisa ha marmariyo inkaar iyo balaayo mid maskaxda lagaga jiro waalana waa hore waashay oo xanuunsanayaa islaan hooyadii imowji waxay ahaydee baa waxay u keentay mid saaxir ah oo dadkan xoolaha qalqala ku dhaha ninkan waa nin waalan marka laakiin firadiisii baa saliim ahayd shaydaankii wankii buu yidhi hala gowraco wankii dhiiggii ayaa marka baaf baa loo dhigayaa markaasuu wuxuu yidhi ka taltallaabso xagga u tallaabso lugta bidixdaa ku boodaysaa mar kasta kii marka muxuu leeyahay macuusta kor u qaatay waa nin waalan laakiin fitradiisaa fiicneed acuudu billahi min ashar war wax miyuuna falayaa buu leeyahy marba ducbu u boodaa marka war ninkan afkiisa aamusiya dawalama rabtaan miya ile shaydaan baa meesha dhangadaynayo la fadhiye ninkani waa nin waalanba markaasuu baafka ka dulboodaya wuxuu hi acuudu billahi min shari war wax miyuuna falaya war muxuu leeyahay wax wixii waa isu qaban waayeen dee way isu qaban weyday le shaydaan baa meesha lagu raaligelinayay ma ujeedaa way isu qaban weyday marka shayaaiintu waxaasay ku shaqaystaan oo qofka muslimka inuu ka taxadaro ay muhiim tahay nebigu sal alay slam wuxuu yidhi ataanii jibriil jibriil baa ii yimi markaasuu yidhi yaa muxamed qul muxamed ow dheh xadiidku sabab buu lahaa oo cabdulaahi bnu khunays ayaa waxaa lagu yidhi kayfa facala rasuulu lahi sal allah alيh ali wasalam xiina kaadathu markay nimankii shayaaiintaa sigeen isagoo socda nebigu bay waddadii iyo buurihii iyo meelihii shayaaiin kaga soo daateen oo rasuulka soo weerareen salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maalin maalmaha ka mida ah. markaasaa saxaabigaasaa la weydiiyo sidee yeelay cabdullahi bni khunays markaasuu wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi jibriil baa ila hadlo wuxuu yidhi qul dheh markaasaan waxaan idhi wamaa aquulu maxaan dhahaa qaala qul acuudu bikalimaat illaahi taammaati ilaahay kelimaadkiisa dhammayska tiran baan magan galay dheh allatii laa yujaawisuhunna barun kuwaasoo aanu ka tallaabi karayno dhaafi karin barun ay taqiyun mid baari ah walaa faajirun mid dembiile ah min shari maa khalaqa wadara'a wabara <coughs> wixii ilaahay abuuray sharkooda subxaanahu wa tacaala min hari maa yanzilu min asamaa wixii share samada ka soo degaya wamin shari maa yacruju fiiha wixii share samada u baxaya wamin shari maa dara'a fi اlardi wixii share alla dhulka ku abuuray wabara'a wamin shari maa yakhruju minha wixii ka soo baxaya shari arlada wa min shari fitani اleyli sharka habeenka iyo fitantiisa wanahaari maalinta wa min shari kulli aariqin ilaa aariqan yatruqu bikhayrin ya raxmaan mid kastoo xuma la guuraynaya xumaha uu la guuraynayo ilah wadaan kaa migan galay sidaa dheh ducadii buu nebigu akhristay imaam axmed baa soo saaray xadiidku waa saxiix mar kale nebigu wuxuu ley sal alla alay wasalam ataanii jibriil jibriil baa ii yimid faqaala yaa muxamed ishtakayta maxamedow qultu nacam haa waan xanuunsanaya qaala bismi illaahi min kulli shayin yu'diika min shari kuli nafsin wacaynin xaasidin bismi illaahi arqiika wallaahu yashfiika waa adkaarta soo aroorta ee qofka buka lagu akriyo bismi arqiika ilaahay magicii baan kugu dawaynayaa ilaahay magicii baan kugu dawaynayaa saaxiriinta iyo shayaaiintu ilahay magicii waxaa ma yaqaanaan shaydaanku marka loo tago saaxirka qofku inuu saaxir yahay sumad aad ku garanaysaan kuu sheegaya markaad u tegtid oo aad tidhaahdo wadaad baan u tegey wuxuu ku dhahayaa kow magacaaga sheeg magaca hooyadaa sheeg buu ku leeyahy aabbaha kuma weydiinaya sababtu waan wax ma taqaanaa lianna ashayaaiina yactaqiduuna jamiica annaasi awlaadu zinaa saaxiriinta iyo shayaaiintu waxay aaminsan yihiin dadka oo dhan inay garacya yihiin bay aaminsan hooyadii unbay ku leeyihin baa baa og wuxuu yahay ninka kan odaygan waa laysaga magacaabayaa hooyadaa og hooyadaa asalay ku leeyihin weligii aabbaha ku weydiin maayo haddii aad aragtid nin wadaad inta lagugu sheegay laguu keenay ku yidhaahdo hooyada magaceed war naga tagdha afka alla ku gooy waad garanaysaa inuu yahay maxaan ku idhahdaa markaa saaxir inuu yahay waad garanaysaa markaasuu burji iyo balaayo aadan garanayn buu bilaabaya magacyadii magacaagii magaca hooyada xuruufteedii wuusu miisaamayaa halkanuu barsanjigii iyo dayrabigii furayaa xisaabuu isku dhufanayaa waa kaas muxuu kaahay maxaa u socotay gabar baa inaan guursado mm, mm, isku burji ma tihiin labadiina mid baa dhimanayuu kuleeyahy haddaad guursatid ama waa khasaaraysaa ama ilmo idiin noolaan maayo gabadhii dhammayd ee aad la heshiisay aad guursan lahayd mid xunoo inkaar qaba a warkiisaad kaga tegeysaa walaalihi anigu kuma guursan kara halliga maxaa dhacay nin sheekha igu yidhi isku burji ma tiini wal burjiyow maxaa tahay waa balaayo aan la garanayn dee oo shayaaiiniya waxaa ku shaqaystaan min shari min kulli shayin yu'diik wax kastoo ku dhibaya ayaan ilaahay subxaanah wa tacaala kaaga daweynayaa diinkiisa min shari kulli nafsin wa caynin xaasid naf kasta sharkeedii cayn kastoo xaasida ah sharkeedan ilaahay kaa magan gelinaya bismi illaahi arqiika ilaahay magacii baan kugu tufaya kugu dawaynaya wallaahu yashfiika ilaahay baa ku caafinaya haadihi hiya caqiidat muslim caqiidada muslimka hadday caqiida xumo iyo xanuun isugu kaa darsamo ayatiin xumo wey muslim baa soo saar xisnun min fujaa'ati albalaa fi اsabaaxi wاlmasaa dhufays baa jira laga galo in subaxii waagu markuu beryood soo baxayso iyo gelinka dambeba balaaye ku asiibtoo kadis ah in ilaahay kaa dhowro nebigu wuxu yuri sal اla alay slam man qaala bismi اllaahi اladii laa yaduru maca ismihi shayء fi اlardi walaa fi الsamaaءi wa huwa samiicu اlcaliim ducadaa qofka akhriya ثلاث مرات سدح جير لم تصبه فج فجأة فجأة بلاء أو فجاءة بلاء بلايو كلسة كما دعضو حتى يصبح إلى أوا بريست ومن قالها حين يصبح قفك يرى هذا مركا قلبيستو سدح جير لم تصبه كما دعضو بلايا داسي حتى يمسي إلى أو قلبيستو ودعاء كومن أو قفك آخر سنكر أبو داود باصوصاري ودرجة سوا صحيح حزن حزن آخر حزن آخر في الصباح والمساء حزن حرز آخر في الصباح والمساء حرزي كلو لا آخر الصبح هي قلبتي أبو بكر با نبي الله الله يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت إرسلك إله يو إبر مركا markaa waagu baryo waxaan dhaho galabtii waxaan dhaho ibar yaa su-aasha isweydiinaya khayru khalqi illaah rasuulu llaahi muxamed sal alay slam yaa su-aasha weydiinaya afdalu bashari bacda almustafaa sala allahu calayh wasalam nebi maxamed dabadii adduunka ninkii ugu khayr badnaa abu baa su-aasha weydiinaya labadaa su-aashay isweydiiyeen waxaa ka soo dhex baxaya ka warran soo cajaa'ib maaha su-aasha nabiga jawaabta fiiri qaala yaa abaa bakrin war abu bakarow qul allaahuma faatira asamaawaati waalard caalima alghaybi washahaada laa ilaaha ilaa ant raba kuli shayin wamaliikah أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أغترف على نفسي من سوء وأن أغترف أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أغترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم saxiix tirmidi weeye waa ducaa ducooyinka dambada micnahooda wakhtigaa igu yara waan dhaafdhaafi doonaa waa ishaaraya waxaa ka mid a ah xisnu cinda acaamin washaraab markaa cuntada cunayso wax cabbayso xisni laga galaa jir dhufays cadowgan shaydaan la yidhaahdo su-aal isweydiin lebaa mudan waa maxay shaydaan hadduu cadow yahay dhaqaalaha xagguu ka helaa dhaqaalaha xagguu ka helaa dhaqaalaha jeebkaabuu ka helayaa waxaad haysatuu kula cunayaa adiga waxaad haysatuu kula cunayaa islaamtuu rabaa inuu kula qabo islaan aanu doonin oo gabaati ka bixin oo aanu aroosin buu rabaa inu cidlo ka qaato hadda adaa siinaya ogow kulama soo galin aqalka islaantu rabaa inuu kula cuno dheri aanu soo shaqayn wixii lagu kariyo usoo dhididin buu rabaa inuu cuno firaash aan islaantiisu u goglin buu rabaa inuu ku seexdo isagu wax kasta washaarikum fi اlamwaali wاlawlaadi alla waa tuleyay subxaanaه wa tacaala jeebkaagu dhaqaalaha ku xisaabtamaya marka wuxuu nebigu yidhi idaa dakhala arajulu beyta qofku markuu aqalkiisa galo fadakara allaha tacaala cinda dukhuulih ilaahayna uu xuso markuu aqalkiisa galo assalaamu calaykum waraxmat ullah soomaalidu dee hadal baa laga soo taagay guriga markuu galo ka ugu rombadha hey bal iska warran masoo nabad gasheen hay mal fiican yahay midka kale wuxuu bilaabayaa buuq iyo qaylo hadduu reer miyi yahayna arigii wax dawaac cuntay ma jirtaa wa wax dibooda geeli ma jiraa wuu bilaabaya waaba suu rabay ninkan ninkan soo caraabay ayuu daba socdaayo meelu caawa ku hoyduu rabaa aqalka markuu soo galo qofka ilaahay xusa wa cinda acaamihi markuu cunada cunayana ilaahay xusa qaala ayaanu ayaanku warbixin buu bixinaya ila walba nin baa la hoyanaya nin walba iminka hadda waynu markaynu cishaa'iga tukanno waynu kala dareeri hadda ogow nin baa kula hoyan doona iska jir yaanu adduunka kula kula maamulan markaas shaydaanka markuu qofku aqalka soo galo assalaamu calaykum yidhahdo herkii salaamu shaydaanku waa qarraacmaya laa mabiita lakum caawa meela aseexataan ma dhaxanta iska dhiciya iyo derbiga meel aseexatid ma cuntada markuu cunaya bismi illaah yidhaahdana walaa cashaaa ma jirto dibjirnimo iyo qatooyo caawa hasugu kaa darsanto waidaa dakhala arajulu hadduu qofku aqalkiisa galo falam yadkur isma allaahi falam yadkur illaaha tacaala alle aanu xusin cinda dukuulihi markuu aqalka gelayo sheeko kale ku bilaabo qaala shayaanu shayaankii isagoo faraxsan adragtum lmabiita caawa meela guri uunsan oo goglan oo habaysan baa diyaarsan oo laguu diyaariya sariirtunbuu kula hurdaa barkintuna kula barkan ma ujeeda kula gaadi waidaa lam yadkur lilaahi tacaala alle haddaad xusi weydo haddaanu qofku alla xusin cinda acaamihi cuntada markuu cunayo qaala adraktum اlmabiita wاlcishaaa warbixin buu bixinayaa mogta war caawo casho waa haysataan hoyaatinna waa haysataan wixii alla idinka calfaba bal wixii hore waa tageen caawa yu ninka inala hoyanin hala qadiyo caawa yuu inala hoyanin hadii alla yidhaah nebigu sal اله alيه waslm wuxuu yidhi ina shayطaana yastaxilu طacaama shayطaanku wuxuu xalaashadaa oo bannaystaa cuntada laa yudkaru smu اllahi calayh ilahay magaciisa aan lagu xusin xadiidku sabab buu lahaa sabab buu xadiidku lahaa rasuulkaa xeedho loo soo dhigay cuntaa ku jirta saxaabaa la fadhida gabar ordaysa baa soo gashay waay istay rasuulk xeedhadii gacanta gelin gacanta geli dhab gacantii buu qabtay nin kaloo reer baadiye abaa ah soo galay isla markiiba gacanta geli buu tir gacantigo nabigu qabta sal alay slm markaasuu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadi inna yadahu fii yadii maca yadiha ilaahay baan ku dhaartay shaydaankii gacantiisii oo gabadha gacanteedii la socotaan hayaa buu nebigu yuri sal alay wasalam ma ujeedaa saasaan u hayaa buu nebigu sal lay slam hadduu gelin lahaa cuntadaasi dee khalaas inu wax ka faa'iiduu doonayay cuntada marka la cunayo waana laysla cunaa bisinkana waa loo qabtaa ninkii saxaabiga rasuulka u yidhi muxuu ya rasuul allah innaa naakulu walaa nashbac rasuulka illa anagu waxbaan untaa cunna mana dhergayno markaasuu lacallakum taakuluuna mutafariqiin waxaa laga yaabaa inaad gaargaar u cuntaan bal reer dhan oo dheri weynta la keriy qof walba sixin loogu riday ma kuleejaa meeshu mase waa xero military dadku waa inu wax wada cunaa islaantii waa baaba'aysaa mogta de haddii laakiin wa yar inta la kariyo si xilin lagu wada cuno dadku waa dhergaya nabigu wuxuu yidhi sal alla alay waslam markaa cuntada cunaysaan hal weelna ku wada cuna bisinkana u qabta maalinta dambe u yimid rasuulka ilahi o dheregna buu yidhi maantii baa noogu dambaysay cunto naga go'do iyo wax kale marka cuntada caynkaasaa rasuulka u tilmaamay sal alla alay slam laa yaakulu axadukum bishimaali qofkiin yaanu ku cunin gacanta bidix walaa yashrabu bishimaalih bidixda yaanu ka cabin ciladu waa maxay faina shayaana yaakulu bishimaalih wayashrabu bishimaalih shaydaanku biixdu wax ku cuna waxna ku cabba dadka qaarkood diinta aan garanaynin wuxuu ku isagoo xadiiskan la murmaya oo cid u jeeda aniga labada gacmood soo ilaahay ima siin buu kuleey labadayda ilaahay baa isiiya aniga waxaa weeyaan maxaad marka midigka lagu cuno war sheekadaa hayla soo gelin waa waxa hadda keenteen buu kuleey su-aal baa weydiinaysaa kaasoo dadka qaar baa naska haddii loo akriya aan kaa dhegaysanayn laakiin si kala loola hadla caqli ah waxaa la yidhahdaa hadda haddii aad qof ka hor timaado oo assalaamu calaykum markaad tiaa bidxda u dhiibto war waa ku sidee bu kule waa maay bidxda igu salaamayso maya isku mid wey labada gacmood kaa yeeli maayid qofka war isku mid maado ama si fiican ii salaaniyo maanta waxbaad ujeedaaye ama dee iska daabuu ku odhanaya markaad suuliga gashid midigta ku istijood dheh kaadida saxrada isaga maydh ma ogolaanayo isaga maydhade sidaa awgeed baa duufka iyo istinjada iyo waxaasaa bahashani ku qusaysa cuntada iyo salaanta iyo waxqabsiga iyo macantan bidixda ku fiicanta aabbaha baa ka hor imaanaye bal bidixda ku salaan sodogaa ku salaano saydigaa ku salaano islaamka iyo sheekhii ku salaan bal bal kaa socoto ma kaa soconayso caqliyan caqliga ka shaqaysiin sheeko dhow weeye moogta sheeko dhow weeye waxay idhahdeen xukuumaddiisii aada barreen kuwa golihii dowladda isugu yimaadeenoo markaasaa laba nin baa meeshii ku jira nin baa wadaadaa ku jira ah, ha ku cunin gacanta midigta aad cuntada ku cunayso dadkan soomaalida moogta ilaa hadda way nagu dambaystay reer magaal iska dhigga ah gacantan aad ku cunaysa koobka waa wasakheynaya reer baadiye maata ku qabso markaasuu wuxuu yidhi intii sunnuhu wasakhoobi lahaa koobkan ha wasakoobo koobka waa la maydhaya soo mid kalea wuxuu yidhi markaa hor adeero sunno lahayne maaragtay nidaamka ilaali nidaamka lagu cunay ilaali markaasuu koobkii kabada wuu dhigay xoon meeluu ka yimi la garanayn baa dhag ku siiyey meeshaba intaan laga kicin dibin weynu intaa leeg baa ninku ka soo dhacday ila wuu barartay markiibe ila sunnihii buu af laga adaynayaa moogta sidaa awgeed reer magaalkeena maqaaxyaha hadda fadhiistay soomaan arkin midigta midigta inuu koobkii wax ku cuniyo gacantiisa ku qabta ma ogola waa wasakoobiyaaba kuleeyahy waxyaabo badan baa iska jira moogta marka sunnaha diinta in lagu dhaqmaa fiican waxaa ka mid a ah xusnun lixifdi lbuyuut guryaha in la xifdiyo oo nebigu waa ka warramay laa tajcaluu buyuutkum buyuutakum maqaabira guryihiinna qabriyo iyo xabaala ha ka dhigina laba micnaa ku jira gurigiinna qabri ha ka dhigina micnaha koowaad qofka idinka dhintay guriga ha ku aasina ee xabaasha geeya qodobka labaad guriga salaadaha sunnaha ku tukada quburaha miyaa lagu tukadaa laguma tukado qabri ha ka dhigin guriga salaadaha sunnaha ku tuko ina shayطaana yanfuru min albayt اladii tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara shaydaanku waa ka cararaa guriga suuratulbaqara lagu akhriyo muslim baa soo saaray xadiidka kale xaakim iyo axmed ee saxiixa ah, ina tabaaraka wa tacaala kataba kitaaban qabla an yakhluqa asamaawaati waalard ilaahay inta aanu samaawaadka arlada abuurin ayuu kitaab qoray bialfay caamin laba kunoo sannadood wa anzala minhu aayatayni khatama bihimaa suurata albaqara wuxuu alleh soo dejiyey laba aayadood suuratulbaqara uu ku khatimi walaa tuqra'u fii daarin guri laguma akhriyo fayaqiru biha shayطaanu ثalaaثa layaalin shaydaan ma dhacdo inuu ku sugnaado saddex maalmood buu nebigu yiri sal اla alay slam suuratulbaqara guriga lagu akhriyo saddex habeen iyo saddex maalmood waa seventy two hours toddoba iyo laba iyo toddobaatan saacadood ma soo gelaya shaydaan heerkaasi bal saddex beri ha laga nasto dhibtiisa inkaar qaba saddex beri ha laga nasto reerka bal ka maxaan ku idhaahdaa ka fiijiya xisn cinda khuruuji min albeyt guriga markaad ka soo baxayso caawa waad hoyatay subaxii ninkii xalay bannaanka jiifay ee aan casho cunin ee aan seexan ee derbiderbiga ahaa subaxii waa kuu cadhaysan yahay aduhur baa inuu kugu lug darsado saaka ciilkii iyo caradii xalay buu kaa jarayaa wuxuu nebigu uri sal alla alيه ali wasalam idaa kharaja min beyti qofka yidhaahda markuu gurigiisa ka soo baxo bismi اllaahi tawakaltu calى اllah qofka sidaa yidhaahda laa xawla walaa quwata ila biاllah yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa malagii midigtiisa taagnaa kufiita wawuqiita wahudiita shaydaanka waa lagaa kaafiyey waa lagaa ilaaliyey waa lagu hanuuniyey watanaxaa canhu shayaan shaydaankuna wuu ka durkaya fayaquulu lishayaanin aakhar shaydaan kaluu ku odhanayaa kayfa laka birajulin qad hudiya wakufiya wawuqiya sidee u geli karaysaa nin maxaanku idhahda la hanuuniyey oo la ilaaliyey oo macaamka lagaa kaafiyey say u geli karaysa tirmidi baa soo saaray umu salama waxay leedahay kadinka markuu ka soo baxo albaabka wuxuu istaagi jiray kadinka nebigu albaabkuu istaagi jiray markaasuu cirka eegi jiray markaasuu ducada intaa markuu akriyo muxuu ku dari jiray allahuma ini acuudu bika an adila aw udalla aw azila aw uzalla aw alama aw adlima aw adlama aw ajhala aw yujhala calaya buu ku darajiyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wakhtigii waa dhammaaday kelmadiina way kala baran tahay halkaa caawa aynu ku dayno in sha allahu tacaala nasأl اllaha yajcalana miman yastamicuuna اlqowla fayatabicuuna axsanah